alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaءa fi kahraة اlxalif daliilka shanaad wa fiihi qaala wfi الصaxiixi can ibni mascuudi ana الnabiya salى اllah alيه waslama qaal khayr الnaas dadka waxaa u khayr badan qarni qarnigaygan kuwa nool uma aladiina kuwii baa ku xiga yeeluunahum kusoo xiga uma aladiina yeeluna yeeluunahum uma yajii deeto kuwaa dabad waxaa iman doona qowmun watasbiqu ay ka dheeraynayso shahaadatu axadihi midkood maragiisu yemiinahu dhaartiisa wa yemiinuhu dhaartiisu ay ka dheeraynayso shahaadatahu maragiisa fi saxiix oo fi saxiixayn oo xadiidka bukhaariyo muslim ayaa wariyey waxaana ku soo arooray riwaayaadka qaarkood sida riwaayadda nucmaan ibnu bashiir oo kale imaamu axmed uu wariyey uma aladiina yaluunahum mar saddexaad marka afar qarni inuu sugay ayay noqonaysaa laakiin ziyaadadaasi qarniga afraad la ziyaadiyey nadar baa ku sugan siduu yihi sheikhu اlalbani raximah اllah wa fii hubuuti hadi ziyaadati cindii nadar liannaha lam taأti min طariiqi صaxiixati wacaasim ibnu bahdala fii xifdihi shay falaa yuxtaju bima tafarada bihi duna hiqaat waxaa la tafarudo la keliyoobay caasim ibni bahdala oo sayi lxifdi ah markaa wuxuu la tafarudo ama xifdigiisa wax ku sugan yihiin wuxuu kelidii wariyey iqaadu aanay la warin markaa lama aqbalo khayru naas lafdigan uu ka caamsan yahay lafdiga xadiidkii hore xadiidkii hore wuxuu ahaa khayru ummati marka waxaa dhici karta annaas in looga jeedo uun yuraada binnaas kul kulu lumam ummadahoo dhan marka macnuhu uu yahay saddexdaa qarni waxay ka fadli badan yihiin umadaha oo dhan marka rusushii iyo ambiyada laga reebo waxaa kaloo ixtimaala annaas asha ku jirtaa inay tahay cahdiya fayakuunu lmuraadu binnaas annaasu lmachuuduun in looga jeedo dadka la ysla yaqaan oo hum ummatu nabiyi sala allahu alayh wasalam laakiin sida saxiixa waxa weeye gaar ahaan saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay ummadaha u fadli badnaayeen oo dadkao dhan ay ka fadli badnaayeen marka laga reebo ambiyada iyo rususha uma yajiءu qowm tasbiqu shahaadaةu axadihim yamiina wa yamiinu shahaadatahu laba macno ayuu ixtimaalaa oo maragooda shahaadada ka dheeray ayaa ka dheereynaya dhaartooda ama dhaartooda maragga ka dheereynaysa laba macno ixtimaasha macnaha koobaad oo ah in loo jeedo anahum yukiruuna shahaadaة الzuur walyamiin alfaajira waxay farabadiyaan markhaati beenaalaha ay furayaan iyo dhaarta ay been iyo xaqdarro ku dhaaranayaan oo bimacnaa uma aaba yeelayaan hadday doonaanna marag beena bay furayan hadday doonaanna been bay ku dhaaranayaan macnaha labaadu ixtimaalana waa in la yidhaahdo waa dad aan maraggooda aan la aqbalahayn waayo markhaati beenaale inay furaan baa lagu bartay fa yurawijuuna shahaadaatihim taarata bilyamiini qablaha wa taarata bilyamiini bacdaha maragoodii mar haddaan la aqbalahayn si maragooda loo aqbalo waxay raacinayaan dhaar markaa mar dhaartay horeysiinayaan watasbiqu shahaadatu axadim yamiina marna waxay horeysiinayaan maraggay horeysiinayaan oo dhaartaa dambaysa marna dhaartay horeysiinayaan oo shahaadaday dambeyn dambaysiinayaan maqsuudkuna waa in ay shahaadadu aan la aqbalayn dhaar ay ku ta'kiidiyaan ay ku adkeeyaan alxaafid ibnu xajar wuxu uhi ibnu jawsi wuxu uhi almuraadu anahum laa yatawaracuuna wayastahinuuna biamri shahaadati walyamiin waa dadaan warac iyo diin xidho aan lahayn marka waxay fududaysanayaan arrinta dhaarta iyo marag furka ayay fududaysanayaan tay doonaan baanay horraysiinaya mar dhaartay horraysiinayaan marna marag furka ayay horraysiinayaan qolada maalikiyada ladha waxay u daliishadeen qofku haddii maraggiisa dhaar uu raaciyo inaan la aqbalaynba maragiisa waxaan idhahdeen taasi tuhma ayay dhalinaysaa waa ilaa dhaarba lama weydiine maraguun baa la weydiiyey maxaa dhaarta ku kalifay laakiin jamaahiir ulculamaa waxay qabaan mar hadduu yahay qof cadli walow maragiisa dhaarba ha raaciyo hado wallahi waxaa waan arkay wallahi waxaa markhaati baan ka ahay in la aqbalaya ayaa ahlucilmigu u badan yihi wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsuud الbاb wa fي qowlhi ثuma yajiء qowm tasبq hahaadati شhahaadaة أxadihim yamiina wyamiinu shahaadata وmacnuhu laa yatawaracuuna وystahiinuuna bأmri shahaadati wاlyamiin wey waa qoom fududaysanaya dhaarta iyo marag furka oo aan warac iyo xalaal miirad aan la iman ahayn wa hada daliil calaa anahum yukiruuna min alyamiin taasina waxay daliil u tahay inay dhaarta badinayaan bal laa yubaaluuna biayihimaa bada-u dhaartiiyo maragga tay doonayaan ama ta ay ku bilaabayaan waxa weeyaan waxba lama aha hadday doonaanna way dhaaranaya hadday doonaanna marag beena bay iska furayaan hadday doonaan dhaartay horeysa hadday doonaanna maragga beenta ah wasfigaa lagu sheego ah uma yajiءu qowm tasbiqu shahaadatu axadihim yamiina wa yamiinuhu shahaadatahu waxaa loo sheegay calىa wajhi dam iyadoo lagu dhaleecaynayo waayo in dhaleeco looga jeedo waxaa tusinaya lannahu fi muqaabalati اlmawsuufiina biاlkhayriya khayru naasi qarni baa la yihi kuwa khayrka lagu sifeeyey maxaa muqaabil oo kasoo horjeeda kuwan la yihi uma yajiءu qowm tasbiqu shahaadata axadihim yamiina yamiinu shahaadati marka ala sabiili dami baa loogu sheegay iyadoo lagu dhaleecaynaya daliilka lixaad qaala ibraahim wuxuu yihi oo hadalkan ibraahim waa ibrahim bnu yaziid naqaciye xadiidka cabdillaahi bnu mascuud unbuu la socdaa xadiidka cabdillahi bn mascuud waxaa ka warinaya ibrahim bnu yaziid naqaci kaanuu waxay ahaayeen buu yihi waxaa dhici karta inuu ujeedo dadkii mas-uulka ka ahaa ama inuu mashaayikhdoodii ujeedo yadribuunana kuwana garaaco nagu garaaco cala shahaadati maragga aanu furo iyo walcahdi ballanka iyo heshiiska aanu gallo wanaxnu sikaar annagoo xaalo aanu yaryarnay markaa saxiixeynka ayuu ku jiraa lafdigiisuna fii muslim kaanuu yanhawnanaa weyi way noo diidi jireen yadribuunanaa maha waana mawsuul biisnaadi xadiidi cabdillahi bni mascuud culimada qaar baa wahmiyo yihi waa mucallaq riwaayadda muslim kanuu yanhawnana wanaxnu khilmaan can ilcahdi washahaadaat bay naga reebi jireen inaanu marag furo ama inaanu cahdi iyo markaa heshiis inaanu gallo ayay noo diidi jireen fi kitaab اأyman والnudur nafs صaحيح الbخarي وkana أصxaabuna yanhawnana wanaxnu khilmaan can الشhahaadati marka macnu waxa weeye waxay noo diidi jireen haddaanu sameyna nagu nagu garaaci jireen inaanu idhaahno ashhadu biاllaahi anoo allah ku dhaarnayaan marag furaya ma kana kada oo الشhahaada bimacna اxalif baa looga jeedaa sidaasaanu aharku markaa baabka ku waafaqaya marka inaanu dhaaranno dhaar khali ah ama dhaar shahaadada la socota ayay noo diidi jireen marka dhaar badinta ayay u diidayeen waayo qofka hadduu dhaarta badiyo wuxuu halisu yahay inuu marka dambe been uu ku dhaarto ta kale dee dhaar badintu waa fududaysi ilaahay magaciisii la fududaysanayo ashahaada oo bimacna alyamiinna sidaynu sheegnay way ku timi nusuusta shahaadatu axadim arbacu shahaadaat iبن cabdilbr wuxuu yihi صxaafadu kasoo naqilay macnaahu cindahm الnahyu can mubaadaraة الrajul bqowli ashhadu bالlah وعalى cahdi الlah macno waxa weeye waxay u diidi jireen inay ku degdegaan in idhahdaan ashhadu bالlah waa shahaado iyo dhaar wada socota waxaan markhaati ka ahay ama magaca ilaahayna ku dhaaranaya ama calaya cahd waxaan magaca ilaahay ku ballan qaadayaa kada wa kada wainamaa kaanuu yadribuunhum calaa dalika xataa laa yasiira lahum bihi caada runbaa haba sheegayaane waxay arrinkaa ugu diidi jireen si aanay caado iyo dhaqan ugu noqon o aanay la qabsan fayaxlifu fii kulli maa yaslux wamaa laa yaslux xaafidku wuxu uhi waxaa kaloo dhici karta waxay u diidi jireen inuu yahay shahaadada lafteeda oo cidna markhaati ha u noqonin arrin haddii lala kaalaya arrintan ha aqbalina waayo taxamulu shahaada xaraj baa ku jira culays ayaa ku jira waxaa dhici karta qofku wixii uu goobjoogga u ahaa marka dambe inuu ilaabo oo kafladiiyo mooganaan waxa weeyaan uu ku dhaco waktigaan aada waxba looma qori jirin oo markaa taasina ay sababto hadhow toole sidii arintu goobjoogga u ahaa u dhacday si aan ahayn inuu maragga u furo wجه dilaalة اأثر عalى maqsud الbab أن الmuraada bالشhahaadة والcahd fiihi qowlu axadihim ashhadu biاllah wacalaya cahdullah shahaadadii cahdiga waxaa looga jeedaa qowlka midkood uu yidhaahdo ashhadu bilah wacalaya cahdullah tay u diidi jireenay markaa ka nahyi jireenna waa taas markaa meesha dhaar baa ku jirta wa darbi caleyhi tarbiyatu cala cadami likhaari minhu diidmaday u diidi jireen ee garaacistii ku garaaci jireen waxaa ku jirta oo ku sugan inay ku tarbiyadeynaya dhaarta badsan qaala fiihi masaa'il alula alwasiyatu ay almru amarka la is amray bixifdi اlaymaan oo ilaahay baa hi waxfaduu aymaanakum marka wasiyadu yuusiikum llahu marka leeya amurukum llah weyaan macnaheedu ilahay wuxuu idin amraya marka xifd اlaymaanna fi fi ibtidaa'iha wafi wasatiha wafi nihaayatiha saddexdaba waa in la ilaaliyo dhaarta waa inaan la badsan haddii la dhaarto wax aan shar ahayn lagu dhaartana waa in aan la jebin haddii la jebiyana waa in kafaaradii aan laga tegin laga kafaaro guto athaaniyatu alikhbaar waranka lagu warramay biana alxalifa dhaartu manfaqatun socodsiin inay u tahay lisilcati alaabta la iibinayo mamxaqatun baabiin inay u tahay lilbarakati barakadii iibka oo nabigaa yidhi alayh salaatu salaam sidaas athaalidatu alwaciidu goodiga ashadiidu ee daran ee fii man mid loogu goodiyey laa yabiicu aan waxba iibinayn walaa yashtaru waxna aan iibsanayn ilaa biyamiina ila maca yamiini dhaar inuu raaciyo mooyaane waxaa lagu daray kaa saddexda uu rasuulku yihi halaathatu laa yukalimuhum اllah walaa yuzakiihim walahum cadaab aliim araabicatu atanbihu baraarujinta laysku baraarujiyey calaa ana denba dembigu yacdumu inuu weynaanayo ciqaabkiisuna mid weyn oo daran uu noqonayo maca qilati daaci waxa qofka markaa u sababaya ee ku kalifaya ee ku qaadaya markuu yar yahay sideedaba qofka muslimka waa inuu dareensanaado ilaahay la caasiya inay tahay arrin weyn marka arrintu macsiyo taagan tahayna waa inaanu eeginuun macsiyada iyo siday ula muuqatiyo inay la yar tahay waa inuu eego allaha subxaana wa tacaala uu caasiyey iyo cadamadiisa iyo weynidiisa mar kastoo ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisu ay addoonka qalbigiisa ku badato ay ku xoogeysato macaasida xataa sikaarka ah sakaa'ir dunuub ayaa aada iyo aada ula yaraanaya walihaada salafku waxay odhan jireen iyo dadkii wanaagsanaa ha eegi yaraanta macsiyada ee waxaad eegtaa weynida cidda caasiday waxaa kaloo ay odhan jireen mar kasta oo dembigu uu kula weynaado ilaahay wuu la yaraanaya oo inaad dembiga samayso iyadoo uu kula weyn yahay oo aada khajilsan tahay oo aada warwarsan tahay oo aanad ku faraxsanayn arrintaasi dembiga way yaraynaysaa ilaahay cafiskiisa inaad heshana oo towbada ilaahay uu ku waafajiyana way soo dhaweynaysaa mar kastoo dembigu adiga uu kula yaraadana ilaahay subxana wa tacaala ayuu la weynaanayaa waxyaabaha markaa dembiga weyneeye ciqaabkiisana weyneeye waxaa ka mid ah alistikfaaf bidemb in dembigii aada samayso adoo yaraysanaya wa hada xaalu lmunaafiqiin waa kuwii markaa saxaabadu odhan jiray qofka muuminka ahi markuu dembaabayo wuxuu ka dhigan yahay mid buur hoos fadhiya oo ka baqan inay kusoo dunto munaafiquna wuxuu ka dhigan yahay mid duksi wejiga ka maray sidaa isaga duuliyey yacnaa sidoo ale waxba dhicin oo kale ayuu arrinkiisu uu ka dhigan yahay waxyaabaha dembigu inuu weynaado ciqaabkiisuna uu daraado sababo waxaa ka mid a inuu qofku dembiga u sameeyo calaa wajhi اlgaflati can illahi subxana wa tacaala isagoo ilaahay iska ilowsan oo ilaahay inuu arkayo u maqlayo oo xaalkiisa uu la socdo waxba aanay kaga qarsoonayn iskaba ilaabayba arrintaasi dembiga mid weyn bay ka dhigtaa oo rasuulku alayh الsalatu salaam qoomkii uu sheegay uu yihi waxay la imanayaan yowma alqiyaama xasanaat cadcad oo buuraha tihaama laaleeg markaasaa laga dhigayaa boodh la afuufay markii la weydiiyey maxay sameeyeen rasuulka ilaah wuxuu yihi kaanuu idaa khaluu bimaxaarim illahi intahakuha marka ay u haata helaane cidlo ay ka helaan wuxuu ilaahay ka mamnuucay waa samayn jireen oo meelka dhac weyn bay ku dhici jireen ku kici jireen bimacnaa sidii oo aanay cidibo ogeyn cidina aanay arkahayn bay u dhaqmi jireen waxaa ka ah waxyaabaha dembiga markaa weyneeya in qofkan bani aadamka ee dembiga sameynaya waxaa sabab u noqon kara dembiga inuu sameeyaa isaga marka loo eego uu ku yaryahay oo laba qof hal dembi wada sameynaya mid dawaacidiiyo asbaabtiisaa ku badan midna way ku yartay waxaa dembi weynaanaya ciqaabna daraanaya kay asbaabtu ku yartay waana tan xadiidkan lagu xusay oo nin ciroobay oo haddana zinaystay iyo nin faqiira oo haddana iskibrinaya oo khalqigana xaqiraya xaqan aan aqbalahayn kan markaa ciraystay ee daa cirow ka gaadhay waxa zine u sababaya ayaa ku yar oo dee waa <clears throat> waa qaliilu shahwa marka shabaabkiiyo dhalinyarta loo eego kan iskibrinayana waxa kibirka sabab ugu noqon kara ayaa ku yar walihaadaba ciqaabkooda uu daraado rasuulku uhi ilaahay la hadli maayo una dembi dhaafi maayo ama ilaahay subxana watacala u markhaati furi maayo cadaab oo xanuujiyana way leeyihin araabicatu atanbiu baraarujinta la isku calaa ana demba dembigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilati daaci marka waxyaabaha qofka u sababayaa ay yar yihiin oo shaymitun zanin caalin mustakbir baa u daliila fainahu lama qala daaci lahuma ila lmacsiyati cadumat cuquubatuba bkhilaafi الshaabi ida zana wاlganiyi ida takabar faina lahuma daaciya ilى dalik alkhaamisatu dam ladiina kuwii dhaleecayntooda yaxlifuuna dhaaranaya walaa yustaxlafuun iyadoon dhaarba la weydiisan watasbiqu shahaadati axadim yamiin yamiinu shahaadata waxay tusinaysaa in iyadoon dhaarba cid weydiisana ay iska dhaarteen laakiin qofku inuu dhaarto iyadoo cidi aanay dhaarsan mid markaa la dhaleeceeyo shareecadu ay diiday mar walba ma aha bal nebigu calayh isalaatu salaam meelo badan buu dhaartay iyadoo cidiba aanay dhaarsan oo qur-aankana ilaahay saddex meelood buu ku amray inuu dhaarto iyadoo cidina aanay dhaarsan wayastanbiuunaka xaqun huwa qul ii warabbi zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcaثun qala aladiina kafaruu laa taأtiina الsaaca qul balaa warabbii latأtiyanakum markaa dhaartu waxa ay iyadoo cidina qofka aanay dhaarsanay mid madmuuma tahay markaanay xaaje keenin xaajaduna waxay noqon kartaa xaaja diiniya si khabar loo ta'kiidiyo waym llahi low ana faطima bin binti muxamed saraqat laqaطactu yadaha arrinkaas inuu weyn yahay siuu rasuulku u baraarujiyay u dhaarta u raaciyey ama arrin waxa weeyaan adduunyo asaadisatu hanaawu nabiga calayh isalaatu wasalaam ammaantiisa cala lquruuni uu ammaanay ahalaaثati ee saddexdayd aw ilarbacati marka riwaayaadka daciifka ee qarni afraad sheegaya la eego wadikru maa iyo sheegista uu sheegay shayga yaxduثu iman doona bacdahaa quruuntaa dabadeed oo ah sifaad xun oo aan wanaagsanayn asaabicatu damu ladiina kuwii dhaleecayntooda yashhaduun marag furiya walaa yustashhaduun iyadoo aan markaa la marag gashan maragoodana aan loo baahnayn iyadoo la og yahay la yskaba daayay aaaminatu kownu salaf ahaanshaha salafku ah an yadribuuna kuwa garaca sigaara ku garaaca cala shahaadati inay arrin markhaati ka noqdaan iyo walcahdi cahdi iyo heshiis inay galaan waa si aanay u fududaysan lian laa yatasaalu biha ama waxay ku garaaci jireen shahaadada bimacna alyamiin baa looga jeedaa oo ashhadu bilaahi inay yidhaahdaan iyo calaya cahd ullah taasay ku garaaci jireen marka darbu الصigaari lita'diibi waa jaa-isu sharcan kuwa yaryar in la garaaco iyadoo garaacista edbin looga jeedo waana ka waana kuwaa samayn jiray dadkii hore wanaagsanaa saa uu sheegay ibraahim ibn yaziid inakhaci rasuulkuna alayh الsalaatu salaam wadribum calayhum abnaa cashrin bu uri markay toban jir gaadhaan salaad la-aanta ku garaaca laakiin in la garaacaa shuruud bay leedahay oo lijawaasi darbi shuruuطu ka waxa ka an yakuuna صagiiru qaabila litadiib ilmo markaa garaac in lagu edbiyo xamili kara waa inuu yahay isla markaana garaacan waxa looga jeedo fahmi kara sababta loo garaacayo fahmi kara ile markaasunbuu garaacu edbin u noqonayaa walihaadaba todoba jirkiina la yihi salaada fara u sheega un garaaca lama odrhan toban jirkiina waxaa la yihi salaad la-aanta ku garaaca marka waa qodob muhim ah waxaa kaloo taa ku hoos jirta ilmaha waxan aad edabdarada uu sameeyey ee daraaddeed aad u garaacayso marka hore waa inaad bartood u sheegtay waxaas inuu khalad yahay ciqaabna uu ku mutaysanayo laakiin wax inuu khalad yahayba aanad fahamsiin ama inuu ciqaab ka dhalanayo aanad u sheegin inaad ku ciqaabtaa kuma banaana xujadiiba kumaad oogin shardiga labaadna waa in yakuuna taadiibu miman lahu wilaayat caleyh cid waliba iskama edbin karto waa in edbintaasi cidda samaynaysaa ay tahay cid ilmahan mas-uuliyad ku leh waa sida dee waalidkii oo kale qofkii wasiiga ahaa waalidkii u dardaarmay xaakimkii cidduu xaakimku u magacaabay almansuub min jihati alxaakim xaakimka laftiisii laakiin maaha in caruurta shaarica joogta haddaad khalad ku aragta inaad iska garaaci kartid maaha waayahay macallinku waa inuu idan iyo ogolaansho ka haysto ilmaha cidda mas-uulka ka ah arrinka saddexaad anlaa yusrifa fi dalika kamiyatan aw kayfiyatan aw nawcan aw mawdica waa inaan garaaca dhexdiisa aanu xadgudub samayn oo tiro badan waa inaanu noqon ama xagga kayfiyada waa inaanu noqon mid israaf iyo xadgudub lagu sameeyey sida qaabka loo garaacayo oo kale haddii laisla kala jiido iyo dee haddii kale waa kala duwanta nooca garaaca iyo waxa lagu garaacayo iyo mawdica laga garaacayo ciqaab loogama jeedo edbin baa looga jeeda walaadaa nebigu uu diiday wejiga in laga garaaco ciddii la ogolaaday garaacoodi arrinka afraadna waa an yaqaca min asagiiri maa yastaxiqu taadiiba caleyh waa inuu ilmaha yari sameeyey wax in lagu edbiyo lagu garaaco uu mutaystay arrinka shanaadna waa an yaqsida ta'diibahu lalintiqaama linafsi waa in edbinta loo qasdiyo garaac ujeedada laga leeya edbin ay tahay waa inaanay ahayn ka argoos uu iga cadhaysiiyey uu idhibay iyo waxa waa inaanay ahayn oo hadduu u qasdiyo aargoosi dee mid wax idbinaya ma aha waa mid markaa aargoosanayo oo naftiisa u hiilinaya ayuu noqonaya haddii ay dhacdo kii garaaca loo idmay garaacaasi inuu dhib ku geysto dhibkaa magdhowgiisa ayaa laga rabaa waayo dee garaacan marka horeba lagu idmay mid inuu dhib geysto loogu talagalay mabaaha mar hadduu dhib geystay tusaalaan dhaawac geystay xadkii lagu ogola inaad dhaafisay ayay taasi daliil u tahay qaala raximah llah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa warada soo arooro min aladilatiha fii dimat illaahi fii cahdi illaahi kusoo arooray ilaahay cahdigiisa wa dimati nabiyihi sala اllah alay waslam iyo nebiga cahdigiisa maqsuudkii ujeedada baabkani waa bayaanu ana min tacdiim illaah almuqawi litawxiid anlaa yucطiya almuslimu cahd allahi wacahdi rasuuli liaxadi min annaas waa in la caddeeyo ilaahay weyneyntiisa towxiidka quweysa inay ka mid tahay an laa yucطiya almuslimu cahd allahi liaxadi min annaas inaanu qofna magaca ilaahay ballan ku siin khashyata an yakfirahaa khashyata an yukfirahaa bidami ilyaa haddii bifatxi ilyaa la akriyo macno kala yeelanaysa khashyata an yukfirahaa yacnaa waxaana loo diiday inuu dadka magaca ilaahay ballan kula galo baqo laga baqayo inuu ballankaa buriyo uu ka soo bixi waayo fii nuqsaani tacdiim illaah aladii huwa dariicatu ila shirk in ballankii magaca ilaahay lagu galay la buriyaana waxay sabab u noqonaysaa in weyneyntii ilaahay addoonka qalbigiisa ay ku yaraato taasina waxay wado u tahay shirkiga bayan ana min tacdiim illahi lmuqawil litawxiid an laa yucطiya almuslimu cahd allahi liaxadi min annaas khashyata an yukfiraha fayaqaca fii nuqsaani tacdiim illah aladi huwa dariicat ilى shirk sheekh بن cuthaymin wuxu uhi munaasabaة اlbaabi lلtwxiid ana cadam اlwafaa bcahd الlah tanaqus lahu wa hada mukil bالtwxiid ma jaءa fi dimat الlah masaladan xukumkeeda musanifku ma cadayn waxaana fiicneyd inuu haahdo baab الnahyi can jacli dimat الlahi wa dimat rasuuli لaxadi min الnaas baabka ka hadlaya in laysu diiday in dadka la siiyo cahdiga ilahay cahdiga rasuulka saas ayaa caddaan lahayd lakaana hada awdax fi dilaala waabyan fi lmuraad fii dimat llahi maxaa looga jeeday ahd cahd llahi wey dimat llahi waa cahd llah lana dimata waa alcahd wey waxaana looga jeedaa ilzaam lmari nafsa inuu qofku naftiisa wax dul saaro heshiis inuu galo haahdo ucaahid اllah an afcala kada wa kada musanifku raximah اllahu tacaala ama ucaahiduka biاllaah waxaan ballankugula gelayaa magaca ilahay inaan sidaa saa samay ama sidaa saa inaana samayn musanifku laba daliil buu baaba ku sheegay aayad iyo hal xadiid wa qowli اllahi tacaala buu baab ilaahay u ihi waawfuu oofiya bicahdi illaahi ballankan ilaahay la gasheen iyo bicahdi illaahi ballankaad magaca ilaahay ku gasheen ead cid kale kula gasheen labadu way soo gelayaan idaa caahadtum markaad ballan gashaan cid aada ballan la gashaan walaa tanquduu ha burinina alaymaana dhaaraha bacda tawkiidiha adkayn aada adkayseen dabadeed waxaal qad jacaltum ullaha ilaahay aada ka yeesheen calaykum dushiina kafiilan ay shahiidan mid markhaati idinku ah oo raaciyan idin ilaalinaya in allaha ilaa yaclamu waa ogyahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay subxana wa tacaala waa ogyahay wawfuu bicaad illaahi almuraadu bicaad illah waa almiihaaq aladii yucqadu bayna annaas waa heshiisyada dadka dhex maraa looga jeeda marka waxaa la odhan karaa muxuu ilaahay isugu idaafeeyey adaafu ilaa nafsi idaafa tashriif mima yadulu calaa tacdiim alcahd ballanka ilaahay magaciisa lagu galaa inuu weyn yahay ilaahay su u muujiyo ilaahay shayga uu isu idaafeeyo idaafadu waxay noqotaa idaafa tashriifi watacdiim marka iyadoo loo jeedo heshiisyada aad gashaan ilaaliya ayaa la yihi wa awfuu idaa caahadtum ay arafan aakhara cid kale markaad heshiis la gashaan marka cidda heshiis lala galay wuxuu noqon karaa allah oo ilaah iyo addoomihiisa heshiisyo ayaa udhaxeeya waxaa kaloo noqon kara heshiiska muslimiinta iyo kufaarta dhex maraya wuxuu noqon karaa heshiiska dhex maraya alraaci waraciya madaxweynaha muslimkaa iyo dadka u taliyo waana waxa baycada loo yaqaan waxaa kaloo oo soo gelaya alcahd aladi beyna afraad innaas heshiisyada afraadda iyo axaadka dadka dhex maraya marka waa caam walihada alqurطubi wuxu uhi wa awfu bicahd illahi lafdu caamu ljamiici ma yucqad bاlisaan wayaltazimhu اlinsaan min beyc اlinsaani min beyci aw silati aw muwaafaqati lidiyana walaa tanqud اlaymaana bacda tawkiidi ay bacda tashdiidiha wa taqliidiha alaymaan halkan waxaa looga jeeda alaymaan اdaakhilaةu fi اlcuhuudi wاlmawaahiq waa dhaaraha gala heshiisyada waa heshiis iyo dhaar wada socda marka waa dhaar heshiis lagu adkeeyey iyo heshiis dhaar lagu adkeeyey wqad jacaltum اllaha calaykum kafiila ay jacaltum اllaha calىa cuhuudikum shahiida waraaciya idinkoo ilaahay ka dhigay mid markhaati ka a heshiisyada iyo ballamada aada gasheen iyo dhaaraha inaad oofinaysaan in allaha yaclamu ma tafcaluuna waa tahdiid iyo waciid waa goodi iyo hanjabaad loo hanjabayo qofka dhaartiisii jabiya ama heshiiskii dadka uu la galay ama cid kale ula galay ka baxa maaha mujarad in lagu waramayo un ilaahay waxaad sameyneysaan waa og yahay macnuu waa og yahay waana idinku ciqaabi doonaa weyaan macnuhu wجه dilaalة الآية عalى maqsud الbاb wa ma fiha min الأmr bالwafاء bالcuhuud oo waxaa ku jira oo ah in la isamray heshiisyada in la fuliyo wadikru ana alwafaa biha daakhilu fi tacdiim illah iyo sheegista la sheegay ballanka iyo heshiiska aan shareecada ka hor iman ahayn oofintiisa iyo fulintiisu inay ilaahay weyneyntiisa ka mid tahay oo halkay taas aayadda kaga jirtaa waqad jacaltum اllaha calaykum kafiila wاlإkhbaaru bأna cadama wafaayiha muujibu lilwaciid wakadalika aayadda waxaa ku jirta in la sheegay heshiisyadii in la oofin waayaa inay sabab u tahay ciqaab in allaha yaclamu ma tafcaluun ciqaabkaasina wuxuu ka dhashay likownihi mushcira biwuquuci khalali fi tacdiim illah oo qofka heshiiskii oofin waaya oo allah la galay ama khalqiga la galay arrinta noocaasi waxay calaamad u tahay inaanu ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa ku weyneyn oo tacdiimkii waajibkaa ah qalbigiisa aanu ku dhammayn daliilka labaad can buraydata qaala wuxuu uhi kaana wuxua rasuulu llahi sala اllahu alيh wasalam idaa amara amiiran markuu qof amiir uga dhiga calaa jeyshin ciidan ciidan weyne aw sariyatan ama ciidan yare awsaa wuxuu amri jiray bitaqwa allah ay fii khaasati nafsi inuu isagu ilaahay ka boqo diinta uu ku dhaqmo waman macahu awsaa wuxuu amri jiray an yucaamila inuu kula dhaqmo man macahu cidda la socotay min almuslimiina ahna khayran faqaala wuxuu nebigu odhan jiray uqzuu duulimaad taga oo cadowga ilaahay ku duula yaana gudagala oo bilaaba la dagaalankooda bismi اllahi mustaciiniina billah idinkoo ilahay kaalmaysanaya fii sabiili اllah ay mujaahidiina fi sabiili اllah idinkoo ilaahay daraaddi u jihaadaya bimacnaa mukhlisiina fi jihaadikum qaatiluu la dagaalama man kafara kaka kufriya biاllah uqzuu duula walaa taguluu guluul ha samaynin oo haniimada ha khiyaameynina walaa taqdiruu heshiis aada cid la gasheenna jabinina jebinina walaa tumailuu bakti wareen ha samaynina walaa taqtuluu hadilina walidan ay sagiiran qof yaroon qaan gaadhin waidaa laqiita buu odhan jiray markaad la kulanto caduwaka min almushrikiina xaale ay ka mid yihiin fadcuuhum ugu yeen ilaa halaai khisaalin ay ilaa ixdaa halaai khisaalin saddex qodob midkood aw khilaalin waa isku macna khisaal iyo khilaal faayatahumna toodii maa ajaabuuka ay ajaabuuka ay kaa yeelaan maad waa zaahida ayatahunna na waa mafcuul muqadama faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum dagaalkana ka jooji uma ila alislaam halkaa ishkaal baa ku jira oo ma aha in la tartiibinayo saddexdaa qodob iyo in islaamka loogu yeedho oo in islaamka loogu yeedha saddexa qodob kii koobaadba wey markaa humadu dee ishkaal bay keenaysa ilay dacwatun ila lislaam waa saddexda qodob mid ka mid ah markaa sideebaa saddexdii qodob mid ka mid ah iyo saddexdii qodob humo la cadfaya tartiib iyo tanaakhi faa'ideynaysa in sha allah wax culimadu ka yidhahdeen waynu arki doonaa udcuuhum ugu yeedh ila lislaami waa qodobkii koobaad fainhum ajaabuuka hadii ay kaa yee fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan hum iyagu ajaabuuka ay kaa yeelaan faqbal ka aqbal islaamnimada minhum iyaga uma dcuuhum maaha qodob labaade iska ilaali waa qodobka hore dhamaystirkiisa ayuunbuu kamid yahi waa in islaamka loogu yeedho qodobkii labaadee saddexda qodob ka mid ahaa weli maynaan gaadhin ee qodobkana in loogu yeedho inay soo hijroodaan waa min tamaami alkhaslati اlأuulى waa in islaamnimada loogu yeedho uma dcuuhum ugu yeedh ila taxawul inay kasoo guuraan min daarin deegaankooda ilaa daari lmuhaajiriin ay usoo guuraan bimacnaa ay soo hijroodaan wa akhbirhum u sheeg anahum iyagu in facaluu dalika hadday markay islaamaan soona hijroodaan sidaa ay yeelaan falahum waxaa usugan markaa maa lilmuhaajiriin oo haniime iyo fay iyo waxay muhaajiriintu leeyihin bay leeyihin wacalayhim waxaana dushooda ku waajibaya maa cala lmuhaajiriin fain abow hadday diidaan an yataxawaluu inay kasoo guuraan minha daartooda a halka iyagan aanu iska deganaanayna oo hijiradii ay diidaan faakbirhum u sheeg annahum iyagu yakuunuuna inay noqonayaan ka acraabi muslimiin muslimiinta reer miyigooda wayajri calayhim uu ku soconayo xukm llahi tacaala walaa yakunu lahuma waanu ugu sugnaanayn fi lghaniimati haniimadii walfayna shay-u aana ku yeelanayn ilaa an yujaahiduu la jihaad galaan mooyaane maca almuslimiin fainhum abow haddaba maxay ay diidaan dee alkhasla alula oo ah inay diinta islaamka soo galaan qodobkii labaad waa kan haddaba fasalhum ka dalab aljizya waxaad tiraa islaamka layskuma khasbay haddaad diideen inaad soo gashaan jizye bixiya fainhum ajaabuuka hadday taa kaa yeelaan jizyada faqbal inuu ka aqbalo oo kufcan dagaal ka jooji fainhum abow hadday jizye inay bixiyaan ay diidaan qodobkii saddexaad waa kan haddaba fastacin billaah ilaahay kaalmayso oo qaatilhum la dagaalam idan saddexda qodob waa maxay dacwatuhum ilى اlislaam qodobka saddexaad طalb اljizyati minhum qodobka labaada ah. qodobka saddexaad qitaaluhum wa jihaaduhum waidaa xaasarta godoomiso ama markaad go-doomiso ahla xisni dad markaa ku jira meel ay ku ilaashan yihiin oo si fudud aan loogu geli karin faaraaduuka ay faطalabuu minka ay kaa dalbaan an tajcala lahum inaad u yeeshay dimat اllahi cahdiga ilahi wa dimat nebiy oo ballan ilaahay arrinka magula gal inaadna badbaadinaysa ay ama bal النبي فlaa تجcalهm ha u yeelin diمة اللahi وadiمة النabiy magaca ilahay baln ha kula gelin iyo magaca nebiga walakin اجcal lahum u yeel dimataka ay cahdaka anaa arintaa idinkula heshiinaya dhe wadimata aصxaabika iyo ciidan kula socda ballankooda fainakum maxaa yeelay idinku haddaad muslimiinta tihiin an tkfiruu inaad burisaan dimamakum cahdiyadiin iyo wadimata asxaabikum ayaa ahwanu xagga dembiga ka sahlan min an tukfiruu inaad burisaan dimat اllahi wa dimat nebiy waidaa xaasarta haddaad go-doomiso ahla xisnin dad qalcad iyo dhufays ku jira fa oo ay kaa dalbaan ay alabuu minka an tunzilahum inaad ku dejiso calaa xukm illaah falaa tunzilum ha ku dejin calaa xukm illah oo odhan xukumkii ilahay baan idinku xukumaya walaakin anzilum ku deji calaa xukmika waxaad tidhaahdaa siday iila muuqato waan ijtihaadayaa sida sharcan sax iila muuqataan idinku xukumaya waayo fa inaka maxaa yeele adigu laa tadri garan maysid atusiibu miyaad asiibi doontaa fiihim iyaga markaad xukumaysa xukm allah siduu ilaahay xukumay lafteedi am laa mise ma asiibi doonta rawahu muslimun burayda waa ibn اxusayb اslami aljeish iyo asariya ayaa lagu sheegay xadiidka aljeish waa alcaskar اlcadiim wey waa ciidanka weyn afar boqol iyo wixii ka badan markuu ciidanku gaadho asariyana waa alqiطcaة min aljeish yablugu aqsaha arbacu mia waa xayn ciidanka kamida goosan ciidanka kamid a oo markuu ugu badaya afar boqol gaadha afar boqol iyo wixii ka yar baa sariya la idhahda oo ciidanka inta markaa laga sooco duulimaad taga iyadoo ciidan weynihii meeshiisii uu fadhiyo haddana soo noqda culimada saa sheegtay waxaa ka mid a ibn اlahir fi gariib اxadiid maxaa sariye loogu magacaabay lanna waa khulaasaة اlcaskar waa ciidankii gaarka ahaa wey khiyaaro marka waay ka timi min waxay ka timi min asariyi asariyuna waa shay nafiis shayga qaaligaa baa la dhaha waxaa kaloo dhi sariyo loogu magacaabay liannahum yanfuduuna sira wa khufyatan si qarsoon bay u baxaan oy u duulimaad tagaan laakiin ta ayaa sax awsaau bitaqwa lah nacmu lmuslimiina khayra macnaa inuu isagu ilaahay ka baqo muslimiintana wanaag kula dhaqmo diin ahaan iyo adduunya ahaanba oo adduunya ahaanna u tudo diin ahaanna wanaagga uu faro xumaanta ka reebo xuquuqdoodana u gudo qatiluu man kafara bilah mantu waa min alfaad lcumuum markaa kaafir oo dhan baa soo gelaya weliba kufaarta muxaarimiinta ah. kufaarta hayru muxaarimiinta nusuus kalea ka saartay waxaa kaloo laga soo reebaya annisa wاlaطfaal iyagoo kufaara haddana iyaga lama layn karo oo nusuus baa diiday alguluul waa asariqatu min alghaniima alahdu min alghaniimati qabla qismatiha oo qofku haniimadii oon la qaybin inuu wax kamida qaatuu qarsado waana min kaba'ir dunuub laa taqdiruu bikasri daal ay laa tanqud اlcahda ballanka ha burinina alqadru an yafcala linsaan khilaafa maa caahada caleyhi hayrahu waa qofku inuu sameeyo wixii uu cid kula heshiiyey wax khilaafsan bimacnaa idinka gaalada heshiis kula jira dagaalun ku bilaabina taa islaamkuma ogola waa inaad ilaaliso ilaa waktigiisu dhammaanaya haddaad ka baqdo inay heshiiskii buriyaan oo khiyaano ay sameeyaan waa inaad si cad ugu sheegto tira heshiiskeena halkaasi ku jooga se khiyaano ma yaqaan fi lxarb oo waxay ka mid tahay aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ee muslimiintu ay leeyihin marka cid la dagaalamaya marka waxaad arkaysaa qof dad heshiis la galay waddankoodiibuu fiise ku galay amaba se way magangeliyeenba markaasuu dagaal ka dhex bilaabaya dadkoodiibuu ku dhex laynaya dagaal kaa filan maayaan dadkani haddaad doonaysa inaad la dagaalamto islaamku dagaal khiyaano iyo tuugaysi ku dhisan ma yaqaanee caddaysa arrinkaaga waxaad tidhahda warhooy ingiriisow waa inoo dagaal iskeensi laakiin ingiriiso waa inoo nabad imagangeliya waan isdhiibayaaye meel idejiya baasaboor isiiya inaan waddankiina ka shaqaystay ogolaada haddana gaadhan kaxaysanaya dadkiinaan jiirhsiinaya waan laynayaa waa qadrigaa nebigu uu ka digay uri laa taqdiruu walaa tumailuu bakti wareen ha samaynina almuhla waa qaطcu اlacضاء watashwiib اlqatiil waa qofkii la dilay haddana in la jarjaro isagoo nool dee kaba sii daranba isagoo nool in la jarjaro taana islaamku ma ogola walaa taqtuluu waliidan ay sagiiran waa inta badan kuwa yarima dagaalamaan waxaana dhici karta inay islaamaan haddaanay islaaminna marka gacanta lagu dhigaba sabyi bay noqonayaan addoomo iyagiiyo dumarkuba markaa dee xoolo ayay dadka muslimiinta unoqonayaan xoola maxaa loo khasaarinaya haddiise ay dagaalamaan dumarka iyo caruurtu kuwa waaweyn bay la xukum noqonayaan waidaa laqiita caduwaka min almushrikiin waxaa soo gelaya cumuumu alkufaar imaamu maalik iyo awsaaciyana waxay u daliishadeen xadiidkan in jizyada cidda laga qaadaya ahlukitaabkao qura aanay ahayn kufaaroo dhan laga qaadayo carab iyo cajam kitaabi majuusi iyo mushrik intaba imaam shaafici ise madhabkiisa waynu naqaanaa ahlulkitaabka iyo majuusta mafhuumka aayadda ayuu qaatay min aladiina uutuu kitaaba xataa yucطu jizyata can yadin hm saakiruun imaam haai imaamu eh, malikna taa waa ka jawaabo wuxuu yihi aayaddu waa mafhuum xadiidkuna waa mantuuq shaaficina taa waa ka jawaabo wuxuu yihi iطlaaqu almushrik al alى calى اlkitaabi waa shay waarida in ismu mushrik la isticmaalo iyadoo ahlukitaab loo jeedo marka xadiidkana baabkaasuu gelaya mushrikiinta ahlukitaabkaa looga jeeda uma adcuuhum ila islaam waa inagii nidhi umadaasi ishkaal bay leedahay jamiic nusakh kitaabi muslimna saasuu xadiidku ugu yaallaa ishkaalka sumaydaan fahmin saddex qodob ugu yeedh tii ay kaa yeelaanna ka aqbal haddana uma adcumi intaa dabadeed islaamka ugu yeedh dee islaamka in loogu idha saddexdii qodob mid kamida weeyaan soo ma markaa seebaa uma loogu cadfaya sida sawaabkiina waa isqaatuhaa umadaa in laga saaro meesha kutub xadiidna qaarkood saasuu xadiidku ugu qoraysa sunan abi daawuud iyo kitaab lamwaal liabi cubayd iyo waayo waa ibtidaau tafsiri halaaثi khisaal udcuum ila islaam saddexdii qodobe uu yihi ugu yeedh fasiridoodii iyo faahfaahintoodiiba halkaa ka bilaabmaysa sidaa waxaa yihi culimo badan sida qaadi ciyaad oo kale sawaabu riwaayati udcuhum biisqaai uma waqad jaa biisqaaiha calى sawaab fi kitaabi abi cubayd wa fi sunani abi dawuud wagayriha lannu tafsiru lkhisaal halaaث nawina saas wey waxaa kaloo ku jirta uma adcuu ila min daarim ilaa daari muhaajiriin hijiradii loogu yeedho markay islaamaan oo hijiradaanay xuquuq dheeraada ku helayaan hadday hijirada diidaan inaanay ku dambaabeyn oo hijiradu mar walba waajib ma aha hadduu qofku meesha uu ku islaamay diintiisa ku ilaashan karo ku dhaqmi karo inuu hijirado waajib kuma aha kitaabka halaaثat اusuul inuu masladaa kusoo haray xadiidkana waa u daliil fain abow an yataxawaluu minha waxay diideen waa maxay waa hijiradii hadday mar walba waajib tahay inay diidaan lagama yeeleen laakiin xuquuqda qaar inay ku waayaan unbaa loo sheegay sida khaniimadii iyo faygii inay jihaad kasoo qeyb galaan mooyaane fainhum abow fasalhum ljizya waa qodobkii labaad jizyaduna waa maa yukhadu min alkufaar min maal oo xoolaha kufaarta laga qaado ciwadan can ximaayatihim wa iqaamatihim fi bilaad muslimiin kuwaasoo muqaabil u ah ilaalinta la ilaalinayo dhulka muslimiinta inay deganaadaan fainhum abow fastacin biاllahi waqaatilhum waa qodobkii saddexaad waa qitaal kufaar aladiina lam yaqbaluu bاdukuul fi اlislaam walam yaqbaluu bidafci اljizya waidaa xaasarta ahla xisnin ay dayaqta calayhim waaxadta bihim xisnigu waa kulu makaanin maxmiy muxarazu waa meel kasta oo ilaashan oo laa yusalu ilaa jawfihi walaa yuqdaru alayhi lirti aw laa yuqdaru caleyhi lirtifaaci oon gudihiisa la geli karin inuu eh, leeyahay teed adag ama aan loo dhici karin inuu leeyahay gidaaro dhaadheer awgi fa araaduuka araada aslan ficil jar bay ku gudubtaa oo araaduu minka ayaa la dhahdaa laakiin taasi inay isbedesho waxaa keena ficilka in ficil kale macnihiisa la dhex geliyo halkan dumina اiraada macna alb araaduuka bimacnaa alabuu minka wey ay kaa dalbaan an tajcalahum dimat اllahi wa dimat yani dalbu minka an tajcal lahum alcahda bism اllah ballan magaca ilahay nagula gal ama magaca nebiga falaa tajcal lahum dimat lah wa dimat الnabiy ha u yeelin waxaad tiraa anaa ballan idinla gelaya aniga ciidankayga waxaa dhici karta ballankaa ile bani aadam baa tin inaad burisaan marka ballan ad magacii ilaahay ku gashay inaad burisaano waa dembi weyn oo istikfaaf markaa tusinaya iyo weyneynta ilaahay waajibka ayd qalbiga inaanay ku dhammayn an tukfiruu bidami taawi wakasri ilfa akfara bay ka timi oo rubaaciya oo bimacnaa hadara wey ballanka bax khafara yakfiru oo hulaahi ah way ka macno duwanta oo bimacnaa ajaara weeye uu magangeliye wey waaba iska soo horjeeda marka macnaha hore halkan loo jeedaayo akfara ka yimi an tukfiruu ay an taqdiruu inaad ballankiiyo heshiiskii aada ka baxdaan afcalu tafdiilkuna halkan ahwan laysa fii baabihi oo maaha ballan magaca ilaahay lagu galay magaca rasuulka lagu galay inuu iska sahlan yihi si fudud looga bixi karo laakiin ka kasii sahlani uu yahay magaca qofku ballanka qofku magaciisa uu ku galay oo ahwantu halkan laysat fii baabiha waa yahay faaraaduuka an tunzila tunzilahum calaa xukmi illaah ay alabuu minka an taxkuma fiihim bixukm illah hadday idhahdaan wuxuu ilaahay xukumay nagu xukun ha ka yeelin wuxuu ilahay xukumaan idinku xukumaya waayo mas'aladu waxay noqon kartaa mas'ala ijtihaadiya ijtihaadkuna saxna waa noqon kara khaladna waa noqon kara marka waana dhici karta adoo ilaahay weeyaan kaan idinku xukumay ama xukumka ilahay baan idinku inaad khaldanto ayaa dhici karta bal uxkum fiihim bixukmika ay biijtihaadika ijtihaadkaa ku xukm fainaka laa tadri a tusiibu fiihim xukma lahi amla waa tacliil marka culimada qaar waxay le arrintan waxay ku gaar ahayd waktigii nebiga waayo waxaa dhici kari jir waxaa dhici karaysay ciidan koo baxay in xukum ay hore u ogaayeen waxyi cusuboo soo degay uu bedelo xukumkii aada ogeydeen in la bedelay baa dhici karta ee hodhanina xukumkeele baan ku xukumayna lakala bedelay xukumkii ilaahay maaha culimada qaarna waxay leeyin maya mas'aladu mar walba waa sidan waktigii nabiga alayh isalaatu wasalaam iyo waktiyada kale waa isku mid waayo waa markay mas'aladu tahay gaar ahaan masala ijtihaadiya sideedabana iska ilaali waxaan nas qaaطici ku soo aroorin weliba qaطciyu hubuut wadilaala ah inaad tidhahdo waa xukumkii ilahay hada xukm lah inaad tidhahdo calى aql waxaad raacisaa sida aniga ila muuqato iyo sida aniga a ila tahay iyo sidan anigu u fahmay ila waxaa dhici karta inaad khalad fahamtay ama ijtihaadkaaguba uu khalad yahay wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsuud الbاb wa ma fيhi min النahyi can iعطاءi dimaة الlahi wa dimati rasuli للكفاar oo waxaa ku sugan oo ah in la diiday in gaalada magaca ilaahay ama magaca rasuulka in lagula galo cahdi iyo heshiis khashyaةa cadam الwafaaءi bihi waxaana sidaa loo diiday waxaa laga baqayaa in la oofin waayo almudini biqilati tacdiim illaah oo in ballanka magaca ilaah lagu galay la oofin waayaana waa arrin calaamad u ah ilaahay weyneyntiisii almuqawi litawxiid ee tawxiidka xoojinaysay fii qalbi اlcabdi inay ku yar tahay addoonka qalbigiisa qaala fiihi masaa'il alأulى alfarqu farqiga udhexeeya bayna dimat اllahi wa dimat الnabiy wa dimat اlmuslimiin marka musanifku raxima llahu tacala waxaa fiicneyd inuu yidhahdo alfarqu bayna dimat illaahi wa dimati nabiyihi wa bayna dimati lmuslimiin wa dimat illahi wa dimati nabiyi inuu israaciyo suu rasuulkuba alayh isalatu salaam isu wa bayna dimati lmuslimiinna uu yidhahdo gooni u hadalkan daahirkiisu waxa weeye inay saddexduba kala duwan yihin dimat llaahi iyo dimat nabiy iyo dimat lmuslimiin muraadkuna sidaa ma aha waa dimat llahi wa dimat nabiyihi inay israacsan yihin dimat inay kelideed gooni tahay markaa farqi baana udhaxeeya waa kala halisaysan yihiin ballan lagu galay magaca ilaahay iyo magaca rasuulka iyo ballan ay muslimiintu magacooda ku galeen waana kala dembi wen yihiin haddii burini timaado farqigu ujeeda waa ka athaniyaةu alirshaadu tilmaamta dadka loo tilmaamay ee lagu hagay ilaa qalil amreyn labada arimood ka yar khataran xagga halista oo magaca ilaahay ama magaca rasuulka in heshiis lagu galaa waa ka halis badan tahay inay muslimiintu magacooda ku galaan waayo labada cahdi ayaa kala weyn sidaasoo kale haddii la buriyena burintaa dembigeedu waa kala weynaanaya marka ta halis yari waa in magacooda ay heshiiska ku galaan amarkana waa lilirshaad nahyiga falaa tajcaluu dimat llahina waa litanziih sida shuraax xadiid ay dhaheen sida nawowi raximah llahu tacaala wagayruhu aلثaaliثaةu qowl اqzu bsm الlah ay mustaciiniina bالlah waxaa ku jirta alxaثu calى الاsticaanaةi bالlahi wالtawakul عalayhi fi اljihaad iyo inaan asbaabta la cuskan ilahayna aan la ilaabin fii qowlihi fi sabiili الlahina maxaa ku jirta maxaa ku jira fi sabiili الlah اqzu bsm الlahi fi sabiili الlah macnaheed waa maxay التنبيه على الإkخلاص الرابعة qول qاtل mن kفر بالله ay mن امتنع miن الإيمان بالله oo kfrigu waa ضد الإيمان mid kastoon iimaan laga heli weeye waxaana ku jirta markaa cilatu qitaalihim inay tahay kufriga sababta loola dagaalamayo kufriga laakiin sababta kufaarta loo dilaya kufriga maaha haddii cilatu qatlihim ay kufriga tahay kaafir dhan in la dilaabaa banaanaan lahay laakiin kufaar badan baa jira oo dilkoodu aanu banaanayn hadday tahay dumar iyo hadday caruur tahay iyo hadday tahay dimiyiin iyo hadday tahay mucaahidiin iyo hadday tahay mustaminiin laakiin cilaة اlqitaal baa kufriga wa hunaaka farqu bayna اlqatli wاlqitaal waayo cilaة اlqitaal ma maxsuura ba fi اlkufr sababta qura ee cid loola dagaalami karaa ma gaalnimada maya laysat maxsuura lilqitaali cilal ukraa asbaabo kale ayuu leeyay iyagoo muslimiina hadday sekada bixinteeda diidaan dee xaakimka muslimka waa la dagaalamaya alfi albaaqiya waa lala dagaalamay labadii kooxood ee isdilay qolada heshiiska diidda waa lala dagaalamaya faqatiluu latii tabqi xataa tafiia ilaa amri llah khawaarijta saas kale iyadoo la xukumayo islaamnimadooda alkhaamisatu qowlu istacin billaahi waqaatilhu ilaahay kaalmayso oo la dagaalam fiihi alxahu cala alisticaanati billah calى qitaal اkufaar aلsaadisatu alfarqu farqiga udhexeeya beyna xukm illaahi ilahay xukumkiisa iyo wa xukm اlculamaa wa xukm llahi acdam min xukm اlculamaa wlihada laa yunzl عalayhi man طalabhu qofka ha xukumka ilahay gu xukum xukumka ilahi kugu xukumaya la odhan maayo ilaa maca alcilmi bihi qaطcan inay sidaasi xukumkii ilaahay tahay si go-an inaad u ogta u garanaysa mooyaan xukm llahina waa sawaab qaطcan xukm اculamaana yaxtamilu اkhaطأ wالsawaab ila waa ijtihaada lakin xukm اculamaa laftiisa waxaa looga jeedaa ijtihaadkoodaa looga jeedaa oo ku dhisan usuul sharciya haabita walihaadabaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu diiday xukmla in lagu dejiyo xukumkiisa inuu ku dejiyana uu fasaxay asaabicatu fii kowni saxaabiya aanshahu yahay saxaabigu yaxkumu mid ku xukumaya cinda alxaajati markay baahi keento bixukmin walaa yadri aanu garanayn ayuwaafiqu ma waafiqi doonaa xukma allahi am laa mise ma waafaqayo bimacnaa ijtihaad buu ku xukumaya laakiin ijtihaadku waa goorma waa cinda alxaaja oo marka aanad nas ijmaac iyo nas cadi aanad hayn oo maca dalika ijtihaadku waa inuu ku dhisaya calaa usuul macluuma fi sharc imaha mujarad ra'yi maaha oo ra'yiga shareecadu ay dhaleecaysay waa alra'yu alcaari can alqawaacid wاlusul haabita fi shariica mujarad qofka aragtidiisa inuu ku fatwoodo ra'yiga shareecada ogoshayna dee waa ijtihaadka saxiixa ijtihaadkana waa inuu qofku ehel u yahay usuushii ay shareecadu ijtihaadka u dejisayna waa inuu ijtihaadkiisa waxa weyaan uu ku bineeyo qaala raximahullah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa ku soo arooray fi liqsaami lagu dhaarto cala allahi ilaahay oo macnuhu yahay qofku inuu ku dhaarto inuu ilaahay sidaas samayn doono wallahi ilaahay sidaasuu yeelaya ama wallahi ilaahay sidaa samayn maayo aliqsaamu cala allah saasaa looga jeeda magacii ilahay buu ku dhaartay looma jeede inuu ilaahay waxaa samaynayo ku dhaartay ama ilahay inaan waxaa samaynayn maqsuudka baabku waa bayaan ana alxalifa cala allah waa in la caddeeyo in dhaarta ilaahay lagu dhaarto annahu yafcalu kada inuu sidaa yeelayo aw laa yafcalu kada ama inaanu sidaa yeelahayn calaa wajhi taxjiiri calaa fadli اllah iyadoo arintaasi ka dhalatay in ilaahay fadligiisi iyo raxmadiisii qofkan uu cidhiidhiy aw suui dani bihi ama ilahay inuu mala ka malaysanayo aw ilcujbi binafsi ama inuu naftiisa u bogo oo dadka iskala sareeyo munaafin inuu yahay litacdiim illah ilahay weyneyntiisa almuqawi litowxiid wadariicatu ila shirkigi lima fiihi min nawci mushaarakati lilahi fii afcaali qofkale wallahi ilahay sidaas samaynaya wallahi ilahay sidaas samayn maayo kaanuu yataxakam fi اllah sidoo ilaahay isagu uu xukumayo ama afcaashiisi uu la wadaago ayuu u dhaqmaya marka maqsuudka baabku waa ka waa in la caddeeyo dhaarashada lagu dhaartay ilahay inuu waxaa samaynayo ama inaanu samaynayn iyadoo ka dhalatay inuu qofkani raxmaddii ilaahay cidhiidhiyayo ama ilaahay mala xun ka malaysanayo ama isagu isla sarreeyo isu bogsan yahay inay tahay arrin weyneyntii ilaahay qalbiga ka saaraysa ama ku yaraynaysa taasina waxay sabab iyo wado u noqonaysaa shirka suudka baabku waa kaas waana arin fiihi isaaatu adab maca allahi subxana wa tacaala aliqsaamu cala allah xukunkiisu waa maxay xukun go-aan musanifku uma sheegin waayo lannahu qeybo ayuu leeyahy kuwa banaan iyo kuwa aan banaaneyn saddex qaybood buu uqaybsamaa qeybta koobaad an yuqsima bima akhbar allahu bihi warasuuluhu binafyina waihbaat wixii ilaahay uu inoo sheegay ama rasuulku inoo sheegay inuu dhacayo ama inaanu dhac ahayn inuu ku dhaarto fahada laa basa bi kaas wax dhiba ma leh bal wuxuu daliil bowya qofka iimaankiisa iyo yaqiintiisa sida inuu idhaahdo wallaahi laa yakfir llahu liman maata mushrikan wallaahi ilaahay u dembi dhaafi maayo ka shirki ku dhinta qof mucayana ka hadli maayo qaacida caama taa ilaahay baa inoo sheegay soo ma dhib ma laha de ama wallaahi layudkilana allahu muminiina aljana ilaahay baan ku dhaartay ilaahay muminiinta jannadu gelin doona ama wallaahi layashfacana allahu nabiyahu fii khalqi yowma alqiyaama ilaahay nebigiisa waa ka shafeeca aqbali doonaa maalinka qiyaame markuu khalqigiisa u shafeeco qaadayo kaasi dhib ma leh qeybta labo an yuqsima cala allah waa inuu ku dhaartay ilaahay inuu sidaas samaynayo ama inaanu samayneyn wاlxaamilu lahu quwaة الrajaaءi wa xusnu danihi birabbi sababta iyo waxa ku kalifayna uu yahay rajo xoog badan oo ilaahay subxana wa tacaala uu ka qabo iyo malo fiican oo ilahay uu ka malaysanayo wagalabaة الraja fii fadlih saynu ha wallahi layakfirana allahu lidunuubi wallahi baan ku dhaartay ilahay uu ii dembi dhaafi doona aw layansurana allahu calaa man dalamani kuway dulmiye ilaahay waa iga hiilin doonaa ma aha inuu arrintaa jasminayo ee wuxuu muujinayaa in quwat raja xusnu dani biاllah waa jaa noocaasi daliilo waan leedahay insha allah dersiga berenu ku sheegay wallah aclam wsala allah nabiyina mxamed